أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يهزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم بسم bismillaahi raxmaan raxiim casarkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo lixdan iyo sideedaad oo suuratu aala cimraan ka mid ah ilaahay subxaanahu tacaala wuxuu noogaga soo waramay aayado dhowra ah oo ku tacalluqaaya qaswadii uxud ayaa ilaahay noogaga soo waramay oo casarkeena ayuu ugu dambeeyey qaswadaas ayaa ilaahay wa soo waramay iyo nimankii munaafiqiinta ahay oo khadeecada sameeyey sida ilaahay u salliixiya ayadana marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala kuwa munaafiqiinta ahi waa kuwa walaalahooda u dhaheen ayagoo jihaadkii ka fadhiistay haddayna adeecilahaayeen dagaalka uxud kuwa maaragtay waa ku shahiiday lama dili lahayna yidhaahdeen oy annagana la jiri lahaayeen ilaahay markaasuu ku rajiye wuxuu soo yidhi ilaahay waa u la yidhi rasuulka calayhi salaatuslaam munaafiqiintaas ka daafaca naftiina mowd ka daafaca haddaad run sheegaysaan weye fii ana alqucuuda yunjii minhu weye in maaragtay mowg uu korinayo fadhi la iska fadhiisto marka haddii qadiyadaas dheereed laga soo warramay dad badana ay ku shahiireen waa halkaan aayadahaanu munaasib u yihiin qaswadaas ayay munaasib u yihiin oo ilaahay wuxuu ka warramayaa dadka suhadada ah hadday yihiin suhadada uxud iyo qayrkoodaba maqaamka ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inoogaga warramaya aayaddan marka iyadu waxayba ku soo degtay shuhadadii wuxuday ku soo degtay baa layidhi marka hadda oo dhan ayaase waxaa weeye xukunkaanu ayuu camimayaa oo falaa laga sheegaayo shuhadada waxaa weeye waay wada camimaysaa shuhadada oo dhan ayay camimaysaa ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala walaa taxsabanna aladiina ilaahay walaa taxsabannaw dha ilaahay ha u malayno ha u malaynow dha alladiina kuwa qutiluu la dilay fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa lagu dilay oo liiclaa'i kelimatillaahi u dhintay amwaatan kuwa dhintay inay yihiin inay dhinteen ha u malayna bal inay dhinteen iska daaya ayuudha ilaahay axyaaan waa kuwa noonool cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ku noonool dha ilaahay yursaquuna waana la arsuqa howdha ilaahay oo simaanta jannada ayaa lagu arsuqayaa farixiina xaaliyin kuwa faraxsanowda ilaahay bimaasiina ku faraxsan aataahumullahu ilaahay uu siiyey oo min fadlihi ilaahay fadligiisa haddana alla wuxuu yihi wayastabshiruuna way bishaaraysanayaan biladiina kuwa ayay ku bishaaraysanayaan lam yalxaquu aan soo hayeelin bihim ayaga oo min khalfihim gabaashood ahaaday oo ikhwaankoodii muuminiinta ahay oo jihaadaaya ayay ku bishaaraysanayaan waxayna ugu bishaaraysanayaan allaa khawfun biallaa khawfun cabsi aliim korkooda inay sanahan kuwaas iyaga ka dambeeya walaa hum aynana ahaanin yaxzanuun kuwa tiiraanyooda ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala walaa taxsabanna aladiina un ilaahay waxaa weeye fac la akriyo iyo ya la akriyay intaba waa la weriyey takfiif iyo tajdiid la akriyo waa la weriyey walaa taxsabanna haddii la yidhaahdo kadaalku waa nabigaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam ama waa qof kastoo khidaabku ka tuugtay baa la yidhi aladiina ana waxay noqonaysaa mafcuul awalay noqonaysaa amwaatana mafcuulu saaniyay noqonaysaa basuna waxay noqonaysaa lililhaab intiqaali weeye axyaauna waxa weeye khabar khabaru libubtadayn maxduufin weeyo hum axyaauna lasoo qadarayaa marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala walaa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malaynow ilaahay walaa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malaynin sayidka maxamedka aw ama waxa weeye rasuulka calayhi salaatuasalaam iyo muuminiintooda la isku wada jamciyo walaa taxsabana ha u malaynana waa la dhigi karaa oo khidaabku nabiga calayhi salaatuasalaam iyo qof kastoo khidaab ka suurtooba ayaa soo gelaya walaa taxsabana udha ilaahay walaa yaxsibanana waa jirtaa yaynan u malayna aladiina qutilufiisa amwaatan weye laakin taas waa laga fiican yahay walaa taxsabana la yidhahdo ama walaa taxsibana labadaas la yidhahdo weye walaa taxsabanna iyo walaa taxsibanna walaa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malaynin bow dhah ilaahay aladiina kuwa qutuluu la dilow dhah ilaahay fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa luu dilay qutuluuda hadda tashdiid iyo takfiif waa la akri karaa walaa taxsabanna nimanka waa la filaayo iyada taas walaa taxsibanna haddii la yidhaahdo walaa taxsabanna ha u malaynin oo ha u malaynin buu dhah ilaahay alladiina kuwa qutiluu la dilay fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa lagu dilay biiclaai diin weye diinkiisa inay maaragtay kor yeelaan saas ayay u dhinteeno u shahiideen weye amwaatan kuwa dhidhinta inay yihiin hadda waxa weeye shahiidku waa man qaatala litakuuna kalimatullaahi alculyaa rasuulka calayhi salaatusalaam markii shahaadada la weydiiyey oo markaasi waxa weeye man fii sabiili sabiilillaahi xadiis saxiixaa nabiga lawdiyaha jihaad ku jiraa layidhi marka nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii qaybo ayaa loo sheegayoo nin ayaa dagaalaya xamiyo ayuu u dagaalayaa oo markaasi anafo iyo ciil ou qabo u dagaalayaa ah, nina waxaa la yidhi ninka waxaa u dagaalayaa caro uu carooday ninna waxaa u dagaalayaa markaasi hoyo istutus nina waxaa weeye qoonkiisa ayuu u dagaalayaa markaas nabigu wixii oo dhan isku soo duwou dhahay man qaatala litakuuna kalimatu llaahi hiy alculya fawkiisa ilw dhahay qofka u dagaalama kelimada ilaahay inay kor noqoto kaasaa jihaadkiisa ilaaha ee amuuraha kalenteed waxaa weeye jihaad noqon maayaan kuwaas ah, waxaasi jihaad noqon maayaan wey marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala walaa taxsabanna ha u malaynin aladiina kuwa qutiluu la dilay fii sabiili illaahi liajli diinihi ilaahay diinkiisa daraadiisa loo dilay amwaatan kuwa dhidhintay inay yihiin bal iska daaya ayuu dha ilaahay axyaaun hum ayagu axyaan waa kuwa noonool cinda rabbihim rabbigooda agtiisay ku nool yihiin marka waxaa laga wadaa ha layidhi laysaska xayaatay waxay ku nool yihiin oo aan laysaska xayaati dunya aan ahayn waa nool yihiinaa ah, laakin noloshaasu sida xayaatada adduunya ma aha weye bal way ka sarraysaa weyna ka weyntaa weye maxaa yeele waxaa la layidhi jannada ayaa ayaa maaragtay ay ku foofayaan meeshii ay doonaan weye arwaaxdooda ayaa jannada ku fuufaysa balse hadda waxaa weeye xoogaha maaragtay ayaanu ka bayaaninaynaa aayaddan oo ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wayne nool yihiin ayuu dhahay ilaahay alla agtiisayna ku nool yihiin noloshaas marka waxaa layidhi arwaaxuhum fii xawaasili duhuurin khudrin weeye arwaaxdoodaa waxay ku jirtaa shimbir cagcagaaran dhuuntooda ayay ku jirtaa halayidhi shimbir cadcagaaran dhuunteeda ayaa arwaaxooda ku jirta halayidhi tasracu fi ljannati xaysu taab jannada ayuu ku efoobaysaa meesha ay doonto ayaa shimbirkaas ku efoobaysaa sida xadiidku soo arooray marka xadiidkaas uu ahay nabigeena calayhi salaatusalaam ayaa wuxuu dhahay in allaha jacala arwaaxa shuhadaa'i fii ajyaasi buyuurin khubrin ilaahay wuxuu yeelay shuhadada arwaaxdooda shimbir cagcagaaran dhuunteeda ayaa ilaahay yeelay tajri anhaara jannati jannada webiyaaseeda ayay awooreysaa taakulu min sumaarihaa waxay soo cunaysaa jannadaasi maarteeday soo cunaysaa wa ta'wii ilaa qanaadiirin mucallaqatin fii dilcarshi waxayna usoo hoyanaysaa qanaadiil weeye qanaadiil weeye oo ku xiran carsiga harkii hooskiisa ku xiran meeshaasay maaragtay way ku hoyanaysaa xadiidka marka sidaasu ahay marka hadda sidaasaa naska xadiidka loogu caddeeyey in markaasi arwaaxdoodu shimbirtaas cagcagaaran dhuunteeda ay ku jirto oo shimbirtuna waxa weeye jannada subax walba ay kula toofayso meel walba ay tegayso jannadana ay soo daaqayso ayagana arwaaxdoodu halkaas ayaa waxa weeye ay jannada ku raaxaysanaysaa hadde ah waxa marka qof wax cunaayo wax cabaayo oo waxa weeye ou tanacumaayo waxa weeye oo tanacum markaasi oo xisiya ou tanacumaayo waa markii jasadka iyo ruuxa laysla isla xariisho marka waxaa layihi jismigoodu wamaa ajsaadihim famaxaluha alqubuura layidhi jirka jismigooda waxaa maxalkiisu qubuurta waaye qubuurta oo barsaki ah jismigoodu meeshaasuu yaalaa laakiin arwaaxda waxaa weeye waxay la leedahay jirka ayaa layidhi oo jismiga oo ku haraayo qabriga tacalluq xariira ayay la leedahaa layidhi waana lagu ogaanahaada dadka sihadada iyo dadka saalixiinta ambiyada ilaahay nusuusaaba ku cade jirkooda waxaa layidhi kuma dhacayo baaniyowbaa layidhi dad badan oo markaas qubuurihiisa la qodayo lagu arkana waa jirta oo sidooda iyago aa la soo bixiyey oo hadda tiro badan oo la wada yaqaano marka arwaaxdoodu waxay leedahay yihi jawlaan cadiima weeye minal barsakh barsakha waxa weeye wareeg aad iyo aad weyn oo dhan oo wareegsa ay leedahay lyidhi ilaah alla samaawaat samaawaadka meesha ugu sarraysa ayay gaaraysaa ilaah daakhiluljinaan janooyinka dhexooda ayay gaaraysaa li arwaaxdoodu duyuurtaas oo maaragtay duyuurtaas cadcagaarka ayada waxay u tahay baa layidhi hawjaj oo kale duyuurtaasay ku dhex jiraan maca kownaha mutasire bijismi saaxibiha arwaaxdu markay waxweeye meeshaas ay marayso jismigiina waxaa weeye xayiriy leeda oo qofka waxaa weeye mu'minkaa oo shuhadada ama qayrkooda oo dadka saalixiinta waxa weeye qabrigooda marka jismigooda uu ku jiro arwaaxdooda oo saas u wareegeysa oo meel walba tegeysa jismiga iyo arwaaxdooda xariiraa ka dhexeeyaa layidhi waxyaabaha hadda ruuxda gaarayay helayseen maahne jismiga laftirkiisa waxbaa uga soo xasilaayo maxaa yeele arwaaxdoodaas iyo jismigu waa isku xiran yihiin baal way isoona noqonayaan waxayna lamid tahay ay ruuxa naa'imka masalan buu hurdaayo waxaa la yidhi waxau arkaa haa layidhi ruuxdiisa arkaa mashriq iyo maqrib iyo dhul fog marka adeegku riyooto meelafog adeegiga afaysa haddana waxa weeye ruuxdaada ayaa meeshaas tegaysa ruuxdaasi haddana qofka jismigiisa xiriir ayay la leedahay waxaa lamida markaasi ewniyada ilaahay oo ilaahay subxaana watacaala tasharufka uu siiyey mid ayaga kamida waxa weeye yakuunu jaalisan fii makaanin makaan ayuu fadhiyaa ruuxdiisuna waxa weeye amkino oo mutacadida ah ayuu soo faysaa weye maxaa yeele warabuka calaa kulli shayin qadiir weye ilaahay waxuu doona ayuu awoodi karaa weye waatoo ilaahay suuratulbaqara uu ku dhahay walaakin laa tashcuruuna mase garanaysin weye shuhaadada waxaa lamid ahaa layidhi ambiyada weye xayaatada ambiyada ayaaba ka saraysa oo kalayn baa layidhi xayaatada shuhadada weye waxaa layidhi mu'miniintaan kaleentood oo aan shuhadada ahayne waa sidee ayagana waxaa layidhi mu'miniintaan kaleentood waxaa layidhi ayaga arwaaxdoodaa layidhi muminiinta oo aan shuhaday ahayn iyo ambiyadaa layidhi awaahdoodu waxaa layidhi qabriga way ka foofaysaa layidhi markay qabriga ka foofto albaabka jannada ayay tegaysaa waxay soo fiirinaysaa waxa jannada loo diyaariyo oo nimcaah oy hadhow markii qiyaamada laysu soo bixiyo ay geli doontay soo arkaysaa ay kusoo raaxaysanayso laakin ma gelaysaa layidhi ilaa yowmi alqiyaamati alayidhi waxaana lagu magacaabaa caalamu caalamulbarsakh ayaa meeshaas lagu magacaabaa irtifaaciisuna wuxuu la egyahaa layidhi adduunyada anoo kalentood iyo caalamulbalka waysan egyihiinaa layidhi marka waxa weeye sida irtifaaca ka irtifaaci dunya wey binisbati libadni lumi saasoo kalentood weye marka hadda arwaaxda muminiinta sidaas ayaa maaragtay ayay kala tahay qofkii hadda doonayo inuu arrimahaas si xoog lagu ogaadane kutub fara badan ayuu ka heli karaa oo ruux kitaabkan uu iska leeyahay ibnu qayim aljawziya oo aruux ah ruux ibn اlqayim ayaa arwaaxda aad iyo aad ugaga hadla iyo kutub faras badan oo kaleentood ee waxa weye meelahaas ayuu ka fiiri karaa haddii waxa weye iskaal u wada jiri karo marka ilaahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala marka noloshaanu waa nolo noocaasa ayaa layidhi yurzaquuna hadda ilaahay xayaato ayuu u sugay subxaana wa tacaala laakiin xayaatadaasu xayaatadan adduunyada aanu ku noolna markaa ma ahan waa sida hadda nabiga calayhi salatsalaam xadiiskaas ayaha uu sheegay markaasuu dhaa ilaahi haddana yursaquuna waa la arsuqayaa oo waxa weeye jannada timaarteeda ayay cunayaan maxaa yeele shimbirtaasu timaarta ay cunto waxa weeye way ugu tegeysaa timaarta iyadoo la shimbirtaasay ku dhex jiraan farixiina xaali in kuwa faraxsan haddii masalanba hadda arwaaxda kufaartaan usoo laabanno iyo munaafiqiinta la yidhi arwaaxdooda ayagana waxay ku jirtaa shimbir oo madow dhuunteeda ayay ku jirtaa halyihi shimbirtaas ayadana waxay la foofaysaa naarta ayay la gelaysaa halyihi oy subax walba la gelaysaa halyihi marka waxa weeye arwaaxdeeda naartay ku gubanaysaa shimbirtaasna ilaahay subxaana watacaala naartaas gelaysa ayadu gubanayso inaysan ku gubanin ayaa loo sameeyeba ina allaha calaa kulli shayin qadiir wa ilaahay marka kutub badanaa dhegaysa arrintaan yursaquuna waa la arsuqaahowdha ilaahay farixiina xaalayiin kuwa faraxsan yunfiquuna wuu leeyahay ayaa laga xaaraynayaa bimaakii aataahumullahu alla uu siiyey oo min fadlihi ilaahay fadligiisa haddana alla wuxuu yihi wayastabsiruuna way bishaaraysanayaan oo way farxayaan biladiina kuwa ayay ku bishaaraysanayaan lam yalxaquu aan haleelin bihim ayaga oo min khalfihim gabaashooda ahaaday allah khawfan cabsi ka dadi inaysan ahan ayay u bishaaraysanayaan calayhim kuwaas ka dambeeya walaa hum aynana ahaanin maalinta qiyaamo yaxzuna kuwa tiraayood oo waxa weeye inay markaasi farxaayaan wey yafraxuuna biamnihim wa faraxihim weye oo hadday sidoodoo kale usoofihiyaan muminiinta ka dambaysa inay iyaguna sidaan helaayaan ayuu ku faraxsan yihiin yastabsiruuna way bishaaraysanayaanw ilaahay binicmatin nicmo ayay ku bishaaraysanayaan oo min allaahi ilahi xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin dheeraad yastabshiruuna way bishaaraysanayaan buu dhah ilaahi subxaana watacaala shuhadadiiyow dha ilaahay binicmati nicmo ayay ku bishaaraysanayaa tawo weeye oo min allahi ilahi xaggiisa ka aatay iyo wa dheeraad waxa weeye fadligaanu ziyaada calaa maa camilu weeye waxay camal faleen wax ka ziyaadaa weeye iyo wa ana allaha alle laa yudiicu inuusan la yacaynin ajra almu'miniina mu'miniinta ajirkeeda inuusan la yacaynin oo ilaahay qofku mu'mina oo wax sameeya in ilaahay uu ka ajir siinaayo iyo wn wan la hadii layihaahdo nicmat inay ka cadsan tahay wain allah hadii layihahne kala qabtaadu shay istinaaf wey markaas oo wain allah iska leedaha laa yaluuca shayun min alla yuci maayo xataa markuu saas yidha qaala tacaala ayaa lagu qadari karaa aladiina kuwa aduudha ilaahay istajaabuu ajiibay lilaahi alla ajiibay iyo wa rasuuli rasuulkowdha ilaahay min bacdi maa inti kadib asaabahum uu asiibay alqarxu jaraaxada ay asiibtay liladiina kuwa waxaa u sugnaaday axsanuu wanaaga falay oo minhum kuwaas xaggooda howd ilaahay oo wataquu ilaahay ka cabsada inay khilaafaan ajrun ajir ayaa u sugnaaday ajirkaasoo cadiin oo weyn waxaa aayaddan looga warramayaa maadaama aynu ku jirnay qaswad uxud oo waxay ka raarsan yihiin dadkii muminiinta ahaay oo waxa weeye rasuulka calayhi salaatusalaam markuu u yeeray dagaal in markaasi mar labaad laysu qabanqaabiyo markii abuu sufyaan iyo raggiisii inay soo laabtaan saa hore kusoo marayna ay dooneen oo ay markaas waxa weye muminiinta diid gooyaan rasuulka calayhi salaatu salaamna ay isu yabooheenaa la yidhi in dagaal uu dhacaayo sanadka soo socda ayaa waxa weeye dadkii markaasi nabiga ajiibaa ilaahay ka warramaya marka aayaddaa waxay ku soo degtaa le ahlu uxudaa layidhi markii nabigu calayhi salaatu salaam dagaal mar labaad inuu yeeray markii furqada ay dhacda bacdiyada way baxdeen baa yidhi waxay socdeen cadowga ayay gadaalkiisay socdeen baa layidhi ayadoo laga baqaayo inay soo rogaal cileen sideed maylay daba socdeen baa layidhi marka hadda dagaal ma dhicin ee waxaa layidhi meel la ee xamraau lasad ayaa wax ka dhiceen baa layidhi rasuulka calayhi salatu salaam iyo abuu sufyaan ayaa heshiis ku dhex maray baa layidhi in dagaal hadda aan la dagaalin oo sanadka soo socda dagaal la isugu yimaado mawcidka laysugu imaanayo meesha la yidhaha badru suqra ay ahaato abu sufyaan markay asxaabtiisu way baxeen baa layidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaamnu waxa uu ku dhagaariyey asxaabtiisu geedka la yidhaha xamraa lasad weeye maalin axada ilaa jumca laga gaaraayo marka sidaas ayaa la leeyahay dagaal laakiin ma dhixinaa leeyah hadda dagaal markaasi ina laysu abuurtee dhaca ma jiraa leeyahy riwaayaday isku khilaafsanaa jira laakiin saasaa raajix marka qoladaa muminiinta ahoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ajiibay ayaa laga warramayaa oo ilaahay subxaana watacaala markay rasuulkooda ajiibeen sida ilaahay subxaanahu watacaala u sawaabinayo oo ilaahay khayr uu yagu haya laga warramayaa wey ilahi wuxuu yihi aladiina kuwa iskajaamusaga waaye aladiina kuwa iskajaabuu ajiibay bilaahi alla iyo warasuuli rasuulkowdha ilaahay min bacdi maa indi kadib asaabahum uu asiibay alqarxu jaraaxii uu asiibay liladiina kuwa waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga faray oo minhum kuwaas owdha ilaahay oo wataqow ka cabsaday khilaafka iyo rasuulka calayhi salaatusalaam iyo ilaahay iyo rasuulkiisa mukhaalafadooda ka cabsadaan dhihi lahay wataqow ka cabsaday ilaahay iyo rasuulkiisa mukhaalafadooda ajrun ajiraa u sugnaada cadiimun oo weynin kaasoo jan ah wey aladiina ayuu dha ilaahay kuwa ayaa ajir cadiima u sugnaaday amase aladiina kuwaasoo seesifa ka dhigta weeye ama mubtadaad soo qadartay hum kuwaas aladiina ajirahay aladiina kuwaasoo qaala lahum oo u dhahday u dha ilaahay annaasu naaska u dhahay dadki ina naasa dadkii qad xaqeeqee jamacuu lakumay idiin jamciyeen jumuuc ay idiin jamciyeen ee faksoom ka cabsada fazaadahum wuxuu u ziyaadiyey qowlkaasu iimaanan iimaan ayuu u ziyaadiyey waqaaluu waxayna yidhaahdeen xasbunaa kaafigaynu allaahu alla weeye wanacma waxaana nimco leh alwakiilu mid la wakiilto oo talada loo bandhigta ayaa nimcale allah nimco leh ayadan iyadana waxaa weeye arrin dhacday ayaa laga waramayaa sida hadda aan soo sheegnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abuu sufyaan oo diiriye u ahay quraysh ayaa waxa weeye dagaal qaswada uxud heshiisii ay ku gaareen sanadka soo socdo afaraad in dagaal la isugu yimaado meel suuq u ahaa jirta carabtoo mawsim aheedoo sanadkiiba mar isugu imaa jireen in la isugu yimaado dagaalku halkaas uu ka dhaco oo meeshaa ballanku aada basru sukraa la yidhaahdo marka taasi sida ay ku dhacday ayaa ilaahay nooga warramayaa yayli markaasi ka dhashay marka meesha waxaa laga gudagelayaa in laga waramo qaswadii badru sukhra weye oo badru haalisa la yidhaahdo ama markaasi badru haaniya la yidhaahdo waa markaasi waxa weye dagaalkii qaswadii oo saddexaad weeye inkastoon dagaal ka dhicin badru sukhra ayaa lagu magacaabaa sanadii afaraaday aheedee layidhi shacbaanahayna aheedaa layidhi mawsim cadiimahayna aheede wax qabaa'ilulcarab isugu yimaadaan sanad kasta weeye markay haya abuu sufyaan markuu waktigii la gaara ayuu soo baxay ilaa uu soo dawaa layidhi meesha la yidhahdo marra bahraan oo markaasi maka iyo madiina udhexaysa laakiin maka udhow ilaahay markaas qalbigiisa ayuu argagax ku tuuraa layidhi marka waktigaasna wakti abaarha yeeday wuxuu la kulmaa la layidhi abu sufyaan asagoo argagaxsan ciidankiisii asagaba ayaa waxay la kulmeen nin la yidhahda naciim ibnu mascuud alashiciy oo markaasi nin munaafiqa ahay maxaa yeele munaafiqiinta ayaa gaalada ku shaqaysa taasiodaba dadka gaalada mar walba uu sii ordaayo oo ka sigaal qaadanaya munaafiqiin weeye oo mar walba gaalada ay wax ku shubayso oo markaasi waxaweye muslimiinta lugeynaayo munaafiqiinta kuwaas weeye maxaayale ninkaan munaafiqu wuxuu ka shaqay karaa bayna almuslimiin waalkufaar ayuu ka shaqay karaa sidiisaba waa labagalloo waayo marka abu sufyaan waxa waxau dhahay naciimow anigu maxamed ballan ayaan la galay waana ballan kula gaalnay muusimka oo badru suhra inaanu ku kulanno wahaadaa caamu jadbinodha saaskaana sanad abaara weeye oo xaaladdu ma hayso waxaana jeclahay ballanbaajidki inuu xaggiisa ka dhaco oa aniga xaggiisa ka dhicin ee waxaad yeeshaa niyahu tag oo madiina tag weeye muxamed iyo raggiisana waxaa weeye ta'ahur ku ridi oo wasiiga geli oo cabsi ku rid weeye walaka cindii casratun min al ibiliw dhah waxaana idin leedahu dhahay boqol geel ahaan ku siinaya maxaa yeele munaafiqiintu saasaa loo kiraystaa mar walba meel lacagkasoo qaadaya waxaas ku burburiyaa leeyahay balaayadaas samay ayaa leeyahay munaafiqiintu jaminkasay joogaan oy dadka muslimiinta ay wereeriyeen marka waxaa lii naciim waa tagaalayay madiine ayuu tegey nabiga calayhi salaam iyo asxaabtiisii oo dagaal u diyaar diyaargaroobaaya ayuu aka ilaaliyey markaasuu wuxuu dhahay baadi maxaa doonaysiin markaasuu wuxuu dhahay miicaadkii abi sufyaana u soconaa markaasuu wuxuu dhahay baadi war ma awoodi kartiina ka jooga nimankaasu qad jamacuu lakum jumuc ayay idiin jamciyaa fakshoon ka cabsow dheh waa midka hadda aayaddan ayaa ussheegaan markaasuu rasuulkeena calayhi salaatusalaam waxba uma jixeen jiganagu oo naga wuxuu dhahay la akhrujanna ilayhim walow waxdigow dhahay waan u baxaynaa haw dhahay keligayba allaha ka dhigay waa la aadaya haw dhahay rasuulka calayhi salaatusalaam wuxuu soo watay baa layidhi kun iyo shan boqol oo dagaalyahanuu soo wataa asxaabtiisa ilaa ay ka soo gaaraan badru suqraa meesha la yidhaahdo waxayna aheeda soo sheegnay mawla oo waxa weeye suuq ku aha carabta wey ay ku kulmaan ee maaragtay ah, sanad kasta weye markaasi sideed maalmood ayay fadhiistaan oo meel macaasoo la yimaaday aheed mawsimkii markaasay asxaabteena u yimaadeen baa layidhi ah. marka meeshaasu saasay aheeday nabiga calayhi salaatuasalaam iyo asxaabtiisa way soo baxeen halkaasay yimaadeen markaase waxay ka gateen baa layidhi waxay wateenoo tijaarooynahay halki dirham laba dirhamay rabxeen baa layidhi axad mushrikiinta kamida oo meeshaas meeshaasiinyo lama aragaa layidhi marka waxay la laabteen rubix iyo ajri oo weynay la laabteen weliba waxaa islaamaadi dad badan oo carab ahaayo qabaaisha meeshaas imaanaysay oo ganacsiga u imaanaysay oo fara badanaa dad badan ka islaameen marka qoladaasaa ilaahay nooga warramayaa markaa ilaahay wuxuu yihi alladiina kuwaasoo ayuuna ilaahay qaala lahum naasu muuminiinta eray ku waramayaa aladiina kuwaasoo qaala lahum naasu dadka u dhahay naaskan hadda waxaa loola jeedaa waa ninkaas naacim ibnu mascuud la yidhaah alashjaci weye ina naasadaana waa abuu sufyaan iyo raggiisi ina naasa dadki dad xaqeeqee jamacuu lakumay idin jamceen jumuuc say idin jilid gooyaan ee faktoom ka cabsada ay isugu tegina fazaadahum wuxuu u ziyaadowdha qowlkaas iimaanan iimaan rumayn ilaahay rumayn yaqiin maxaa yeele muminku waxaa weeye waxa weeye xadudublo yeeli maayo qofka muuminkaa ah, waxyaabaha noocaasa ma yeelo weye wax xaqiiqa ayuu rumaysan yahay wa qaaluu waxayna yidhaahdeen dha ilaahay xasbunaa kaafigaynu allaahu alla weeye yaa amarkayna kaafiyo weeye wa nicma waxaana nimcala alwakiilu mid la tala saarto oo amuurta loo bandhigto alla ayaana nimcala weeye markaas ah. marka sida horuu soo sheegnay way soo baxeen arrintaa haddaan soo sheegnay ayaana dhacday baaliyi ilahi wuxuuli subxaanahu watacaala muuminiintu waxay heleen sagoo ka waramaya fanqalabuu way la gadoomeen dha ilaahay oo beder waxay kala noqdeen bedru suqra meesha la yidhaahdo binicmati u dha ilaahay nicmadaasoo min allahi ilah xaggiisa ka aatay iyo wa fadlin dheeraad binicmati nicmo ayay la noqdeen noqdeenow dha ilaahi subxaana watacaala oo min allahi ilah xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin dheeraad waxaa weeye nabadgelyo iyo ribix ayaa loola jeeda ayay ka heleen lam yamtasum xaal uusan taabanin shuun xubi ousan taabanin oo dil kuma dhicin jaraaxa kuma aysan dhihin wax gaar lama ah watabacuu waxay raaceenowdha ilaahay mu'miniintu ridwaana allaahi ilahi ridligiisay raaceen watabacuu waxay raaceenowdhaha alla subxaana wa tacaala ridwaanallaahi ilaahay ridligiisay raaceen allay adeeceen iyo rasuulkiisa weeye wallaahu allana duu fadlin fadli alleedu saaxiib weeye cadiim oo weyn ilaahayna fadli weynay haystaa oo wixii ahlu daacadiisa fadliga ayuu siinayaa marka hadda waxaa looga warramayaa mu'miniinta ninka munaafiq aho waxaas yidhi waxa uu yahay inamaa inkayatama inaa yidhi ilaahi daalikum kiinaas alqaa'ilu lakum ina naasa weye ninka idin dhahay ina naasa qad jamacuu lakum daalikum kiinaasow dhah ilaahay ashaydaana shaydaan weeye maxay yidhahay shayaadiintu insi iyo jinniba waa leedahay qofka xun waxaa weye siisaba shaydaan weeye inamaa inkayatama ina daalikum kiinaasow dha ilaahay ashaydaana shaydaan weeye yukhawifu ah waxau idinku cabsi gelinayaa awliyaahu awliyadiisa yukhawifukum kaastia mafcuulka idaa maxduuf weeye waa idinku cabsi awliyaahu awliyadiisa ku falaa takhaafuuna ka cabsanow ilaahay waxa weeye kuwaasa ka baqina wakhaafuuna aniga iga cabsada maxaa yeele ilaahay in laga baqo weeye in makhluuq laga baqaa maaha in kuntum haddaad ahaateen u dhahasho ilaahay mu'miniina kuwa rumeeyey haddaad mu'miniin tihiin aniga iga baqowdha kuwaasa ka baqina haddana alla wuxuu ihi walaa yaxzunka yuusan ku murjinin aladiina kuwa yusaaricuuna degdegaya filkufri gaalnimada u degdegaya walaa yaxzunka aladiina rasuulkaa ilaahi la khidaabaya kuwa yaysan ku murjinowdha ilaahay yusaaricuuna degdegaya filkufri gaalnimada yaqacuuna fiihi sariican kuwa gaalnimada degdeg uu dhacaayo waxba yaysan ku murjini weye ah, ilaahay yaa kaaga gargaaraayo ahlumarka iyo munaafiqiinta hoftooda loola jeeda waa tacaam weye waxbahaase murjin wey gaal waxba tari maayo haddii iimaan dhaba iyo mu'miniin la helato weeye inahum kuwaasowdha ilaahay lan yadurullaha alla kudhigi ku dhigi maayaan shayan shay inahum iyagu lan yadurullaha alla kuma dhimaayaan shayan shay wey ficilka ay samaynaa wey laakiin wa inama yaduruuna anfusa naftooday dhibayaan yuriidullahu alla wuxuu doonayaa allaa yajcala lahum kuwaas inuusan u yeelin xaggan nasiib uuna u yeelin fil aakhirati aakhiro yuriidullahu alla wuxuu doonayaa allaa yajcala lahum inuusan u yeelin xagga nasiib weye fil aakhirati aakhiro oo san janno ay ka mulu weye markaasaa ilaahay hoojiyey walahum waxaa u sugnaadow dhahay kuwaas ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo cadiimun oo weyn cadaab cadiima ayaa u sugnaaday waana naar weeye walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaabun ilaahay cadiimun oo weyn oo naar ah casharkeenna marka intaas wuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu acuudu billaahi min ashaydaani rajiim bismi illaahi araxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxamadi waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin wamaa kaana linabiyin an yagulla waman yaglil yaأti bima galla ywma alqiyaamati huma tuwafaa kulu nafsin ma kasabat whm laa yudlamuun afaman ittabaca ridwaan allahi kaman ba'a bikaxadin min allahi wama'waahu jahannama wabi'sa almasiir hum darajaatun cinda allahi wallahu basiirun bima yacmaluun laqad mana allahu cala almu'miniina id bacasa fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatii wayuzakiihim wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wain kaanuu min qabli lafii dalaalin mubiin awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum mislayha qultum annaa haada ana hada qul huwa min cindi anfusikum ina allaha cala kuli shayin qadiir wamaa asaabakum yowma altaqa ljamcaani fabiidni illahi waliyaclama almu'miniin وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم faاtabacnaakum hm lilkufri ywmaidin aqra'u minhm liliimaani yaquluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim allahu aclamu bima yaktumuun aladiina qaaluu liikhwaanihim waqacaduu low adaacuuna maa qutiluu qul fadra'uu can anfusikum lmowta in kuntum saadiqiin bismi illaahi raxmaan raxiim casarkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo lixdan iyo koowaad oo suuratu aali cimraan ka mid ah waxaa ilaahay subxaanahu tacaala nooga soo waramay casharadeenna aynu soo dhaafnay qaswadii uxud ayaa ilaahay subxaanahu tacaala nooga soo waramay wixii muuminiinta qaswadaas qabsaday ayaa ilaahay ka soo waramay subxaanahu wa tacaala marka casharkeenna waxaa laigu dambaysay alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala allah hadduu idiin gargaaro oo cadowgiina idinkaga gargaaro sidii maalintii bedel oo kalantood cid idinka qaalib noqonaysa idinka adkaanaysa ma jirto haddii allah idin hoojiyane oo ilaahay nafsigiisa idinkala tago sidii uxud oo kalentoodne yow yaha ayuu dhah ilaahay midka idiin gargaaraya ilaahay khudlaankiisa ka bacdi mid naasirahoo idiin gargaaraya ma jiro weeye ilaahay oo qura ayuu dhah ilaahay subxaanahu watacaala muuminiintaa kala saarsaadano rabbigooda ha ku kalsoonaadaanowdha ilaahay aayadaynu meeshaan ka gelayno arrin dhacday baa ilaahay ka warramaya qaswadii beder arrin dhacday oo qolooyin munaafiqiina hadallo yidhaahdeen oy rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sheegeen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku radinaya alla wuxuu yidhi wamaa kaana uma ahaanina uma haboona wax markaasi laa'iqana maahan buu dha ilaahay binabiyin nabi an yaqulla inuu wax khiyaano nabi uu wax khiyaano waman yaqli ruuxi khiyaanowdha ilaahay oo khiyaano sameeya yaati waa la imaanayaa bimaa kii qalla uu khiyaanay yowma alqiyaamati qiyaamada yoomkeeda ayuu la imaanayaa suma bacdiye tuwafaa waa loo oofinayaa kullu nafsi naf la arka kulligeeda midka qaaliga iyo midka kayrkiisaba maakii kasabad ay kasbatowdha ilaahay walxaal hum ayagana laa yudlamuuna aan laga dulminayn oo aan laga nuqsaaninaynin aayaddan waxa weeye saw nusuulkeeda horena waan usii sheegnay haddana waynu ku celinaynaa waayo aayaddan soo degtay baa layidhi qaswadii beder markii ay dhammaatay oo qaniimadii lasoo soo aruuriyey ayaa waxaa la waayay baa layidhi qadiifad oo guduudnooday markaasaa bacdu nnaas waxay yidhaahdeen oo munaafiqiin ahay lacalla nabiya akhadaa waxaa laga yaabaa nabiga calayhi salaatsalaam inuu qaatay ayaa laga yaabaa ayay yidhaahdeen marka hadda dadka rasuulka calayhi salaatsalaam sidaas dhahaya oo nabiga maqaamkiisa ku xadgudbaayaahu way iska adyihiin waxay yihiin munaafiqiin weeye qof aan munaafiq ahaynin maqaamka nabiga calayhi salaatsalaam kuma xadgudbaayo arrintaasaa marka ilaahi subxaanahu watacaala uu ku radiyey oo alla wuxuu leeyahay wamaa kaana uma ahaanin ey maa yembagii weeye wax ku habboon maahan linabiyi nabigowdha ilaahay an yaqulla inuu khiyaano yaquuna filkhaniimati weeye khaniimo inuu khiyaano iyo qeyrkeedaba weeye ee rasuulka calayhi salaatusalaam arrintaas ha u malaynowdha ilaahay waman yaqli ruuxi khiyaanowdha ilaahay oo wax khiyaano ya'tii uu la imaanayaa bimaakii qalla uu khiyaano yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda ayuu la imaanayaa oo qofka khiyaano sameeya maalinta qiyaamo xaamilan lahu calaa cunuqihi isagoo qoortiisa ku xambaarsan oo calaa ru'uusil khalaa'iqi ilaahay uu ku falleexaynayo ayuu la imaanahaw dha ilaahi wa tacaala marka ambiyada arrintaasi ka masiibtoodu maxaa yeele macsuumiin weeye ambiyadu dunuub midda kabiirada iyo midda sagiirada haddii ilaahay yidhahdo suuratu yuusuf waxaan ugu tegi doonaa nimankii walaalihiisa inay yidhaahdeen in yasriq faqad talaba akun lahu min qabl haddii waxa weeye ninkan banyaamiin oo yuusuf la dhashay uu waxaday walaal asaga ka horreeyey ayaa waxaday arrintaas waxay yeele xikaayo oo laga xikaayeyna sayidinaa yuusuf weeye bacdulmufasiriin marka waxay dhaheen waanu ku tegi doonaa mahalkeedaan ku bayaanaynaahe yuusuf waxaa la sheegay isagoo anug yar ah ayuu wuxuu arkay baa layidhi awoowihiis oo waxaa la yidhi xagga hooyadiisa ayuu saamku ag arkay baa layidhi markaas ayuu si qarsoobiya ku qaada markaasuu jejebiye baa layidhi meel qasaquha u ku duuray arrintaasay marka waxay uga dhigaayeen tuugo laakiin tuugo maahayne maslaxada ayuu markaasuu ka talinayey laakiin wixii wararaho ku jira halkaas insha allahu tacaala wuu tegi doonaa marka alla wuxuu dhahay qofkii wax khiyaana maalinta qiyaamo ayuu la khiyaana ayuu la imaanayaa wuxuu uu khiyaanay isagoo markaasi qoorta ku sida sida axaadiisa kusoo soo aroorta weeye Ah, wamaa tunaadiruuna lahu weye fadiixatan lahu ayagoo dadka maalinta qiyaama ay wada fiirinayaan oo loo falleexaynaayo ayuu wixii uu qaadi jiray adduunyada oo khiyaani jiray ayaa meeshaas lasoo jeedinayaa waxaas waxa weye waxau sariqa ku aad ha ahaadaano walaxau nacay ha ahaadaano wax kastaba waxa weeye wixii khiyaano loo sameeyo maalinta qiyaamo ayaa lala soo joogsanayaa waana ana daliil xadiis bukhaari iyo muslim ay weriyeen oo saxaabiga daliilka hawlayla abu hureyre laga wariyey abu hureyre wuxuu yidhi qaama fiina rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama daata yoomin ou dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin dhexdayna istaagow dhahay fadakara alghuluula nabigu waxa uu ka warramayou dhahay guluulka khiyaanada weeye facadamahu waa weyneeye wa cadama amrahu amarkiisana waa weyneeyey xataa qaala intuu nabigu ka dhaho warkiisa uwa soo qaayeeyo laa alqayanna axadakum yajii ywma alqiyaamati calaa raqabatii farasin lahu xamxamatun fayaquulu yaa rasuul allah aqisnii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahayo warkiisa kusoo gebagebeeyey yaanan la kulmin buu dhahay nabigu ahadkiina isagoo maalinta qiyaamo imaanaya goortana uu ka saaran yahay faras oo gurxamaaya oo markaas uu leeyahay yaa rasuul rasuulallaahi aqisnii ilaahay rasuulkiisa uu ii gargaar uu leeyahay faaquulu aniguna aan leeyahay laa amliku laka min allaahi shay-an ilaahay xaggiisa waxba anigu kaaga hanan maayo qad ablaqtuka risaalada waan ku soo gaarsiiya haddaad raacayso haddana rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam laa alqayanna axadakum ahadkiina yaana la kulmin yaji'u yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda isagoo imaanaya calaa raqabatii shaatun lahaa sugaa-un buurtiisana markaasi ay saaran tahay kii oo aadaamaysa fayaquulu uu leeyahay yaa rasuulallaahi agisnii ilaahay rasuulkiisa ii gargaar fa aquulu aniguna aan leeyahay laa amliku laka min allaahi shayan ilaahay xaggiisa waxba anugu kaaga hanan maayo qad ablaqtuka risaaladii waan ku soo gaarsiiyey maxaa yeele dadka xumaanta ku kacayo rasuulka khilaafaayo oo daalimiinta rasuulka calayhi salaatu salaam maalinta qiyaamo oo ummaddiisa u shafeecayo nabigu waa iska guri yeelayaa haddana rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ayuu dhaha abu hurayra laa alqayanna axadakum yajiicu yowma alqiyaamati calaa raqabatii nafsan lahaa siyaaxun fayaquulu yaa rasuulallaahi akisnii axadkiin yaana la kulmin maalinta qiyaama ayuu dhahay isagoo qoorta ay ka saaran tahay naf oo waxa weeye qaylinaysa naftaan qaylinaysa waxa weeyaa la yidhi qofku waxa weeye nafku uu dilay oo adduunyada qofku uu ku dilay oo maaragtay dardaro u diyay maalinta qiyaamo ayadoo waxaa weeye dhiig uu ka burinaayo oy qaylinaysa ayay isku duubaysaa wax ka furfuri karna la arki maayo marka dadka qaldarada loo dilaayo maalinta qiyaamo dhibaato weyn ayaa ka imaanaysa waana la ysku falleexaynayaa oo qofkaad adduunyada ku disho maalinta qiyaamo maxsharka qiyaamada ayaa isagoo dhiiggii oo sidii ula socdo ayuu kugu soo boodayaa halkaasuu isku kaa duubayaa markaasaa khalaa'iqda dhan ayaa hortooda ku falliixooyeysaa ilaahay agtiisana hadda waad ku dulaysan tahay markaas marka naf qayrinaysa asagay qoortiisa saaran tahay yaana la tumin buu dhahay oo fayaquulu uu leeyahay yaa rasuulallaahi aqifnii ilaahay rasuulkiisa ii gargaar fa aquulu aniguna aan leeyahay laa amliku laka min allaahi shay-an ilaahay xaggiisa waxba kaaga miisi maayo qad ablaqtuka risaalada waan ku soo gaarsiiyey laa alqayanna axadakum yajiicu u yowma alqiyaamati calaa raqabatii riqaacun takfiqu fayaquulu yaa rasuul allahi adifnii haddana nabigeena calayhi salaatu wasalaam muxuu dhahay axadkiin yaanan la kulmin ayuu dhahay rasuulka calayhi salaatu salaam asagoo imaanaya maalinta qiyaamo qoortiisana waxaa weeye riqaac ay saaran tahay ayuu dhahay qoortiisana waxaa weeye ay saaran tahay riqaac ay saaran tahay oo waxaa laga wadahaa layidhi riqaacdaana waxalayidhi dharki ou xaday weye dhar ayuu xaday hadda dad badan baa dharka xaday oo tuuga ah weye takfaqu markaasi waxa weeye shanqanaysa fa yaquulu markaas uu leeyahay yaa rasuulallaahi agisni ilaahay rasuulkiisaw ii gargaar fa aniguna waxaan leeyahay laa amliku laka min allaahi shayan ilahay xaggiis waxba kaagimiki maayo maxaa yeele tuugadaan iyo waxaan haddaan laga tawbo keenin waxa weeye shafaacada nabiga calayhi salaatusalaam inaan la helaynin ayaa nabiga calayhi salaatusalaam noo cadaynaya haddana rasuulkeena wuxuu yidhi ah, wuxuu leeyahay qad abaftukum soo gaarsiiye risaalada haddaad qaadanayso maxaa yeele dadka diinta waa loo sheegaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa khaliifka ah culimmadiisa ayaa khaliifka ah oo waxa weeye ayagu dadka soo gaarsiinaya cid walba waxa weeye maanta jaahil maaha aha rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddana laa halqayana axadakum yajiicu yowma alqiyaamati calaa raqabatii saamitun axadkiin yaana la kulmin isagoo imaanaya maalinta qiyaamo qoortiisana ay saaran tahay saamitun taa waxa weeye lacag weeye maxaa yeele lacagtu way aamusan tahay oo marka la qaado wax qayrinaayo ama qofka ka muuqanayo maahane waxa weeye joobka iyo meel baa lagu qabsan karaa fayaquulu markaasuu leeyahay yaa rasuulallaahi aqisnii ilaahay rasuulkiisao ii gargaar taaquud anugaa waxaa leeyahay laa amliku laka min allahi shayan ilaahay xaggiisa waxba kaaga liisi maayo marka nabiga calayhi salaatuasalaam arrintaasaa dhacayse haddood adduunyada joogsin iska ilaashow dhahay maalintaas aniga waxba igu qaydina rasuulka calayhi salaatu wasalaam shafaacatu lcudmaa waa shafeecayaa dadka alwakabaa'irkana ah waa u shafeecayaa laakiin mawaaqifulqiyaama way fara badan tahay oo waxa weeye meelo rasuulka calayhi salaam saas uu leeyahay iyo hadda dadka ahlukabaa'irkaa jannada waa kasoo soo bixinaya shafaacadiisa oo waa u shafeecaya rasuulka calayhi salaatusalaam oo xadiiskan laga qaadan maayo inaan rasuulku calayhi salaatusalaam shafaaco usan lahaynin laakiin ruuxa sidaasa oo waxa weye dembigaas isagoo haya ku dhintoon kasoo tawgo ayaa loola jeedaa maalinta qiyaama rasuulka calayhi salaatusalaam waa iska guri yeelaya haddana dunuubtan khiyaanada ah waxa weeye faa'iida darada ay leedahay iyo dembigeedu siduu uu wen yahay ayaa la caddaynaya uma bacdiyeeda tuwafaa waa loo oofinaa dha ilaahay kullu nafsin naf la arka kulligeeda maa kasabad waxay kasbatow dha ilaahay walxaal hum ayagana nufuustu laa yudlamuuna aan laga nuqsaanayn shay oo qofkii xasanaad la laga nuqsaanin maayo qofki sayi-aad la yimidna lagu siyaadin maayo afaman diilow dha ilaahay itabaca raacay ridwaana laahi lehilhiisa raacay waa qof ilaahay adeecay oon wax khiyaanin hadda khiyaanadan ka warramaynayin afaman duul itabaca raacowdha ilaahay ridwaana laa ilayhi diinta raacay kaman duul ma la toogahay daaa la noqday bisakadin caro oo minallahi ilayh xaggiisa ka aasay oo ilaahay subxaanau watacaala ku aasiyey oo khaa'ina kaman ma la toogahowdha ilaahay daaa la noqday bisakadin caro oo min minallahi ilayh xaggiisa ka aasay jawadu waa iskacabdallaa weeye wama waahu horodkiisuna jahannamu jahannamo uu yahay wa wabisa waxaana baasil almasiiru mirjic ayaa baasla jahanama baas ah, ilahi wuxuu yii rasuul subxaanau watacaala qof ilaahay riliyiisha raacay ma la sooyahay mid maaragtay aro ilaahay la noqday sayadkiisuna jahanamo uu yahay wa wabisa almasiiruna ay tahay jahanamo wabisa waxaa basil almasiiru meel ahaadane ayadu ay baas leedahay jawdu laa weye hum kuwaasoo dha ilaahay laga soo waramay kuwa rimaha ilaahay raacay iyo kuwa calada alla la noqday hoyadkooduna uu jahanamo yahay hum kuwaasu darajaatun ay asxaabu darajaatin aad leedahay darajooyin asxaabtood weeye hum darajaatun hum asxaabu darajaatin darajaa asxaabtood weeye cinda allahi ilah aftiisa waxa weeye ilaahay aftiisa dadkaanu darajooyinkoodu waa darajooyin kala duwan macnaha waxaa laga wadaa mukhtalifu mukhtalifulmanaasilu manaasishooda ayaa kala duwan macnaha faman ittabaca rulyaanahu qofkii ilaahay rullihiisa raaca waxa weeye markaasi falahu sawaab soow ayuu helayaa waliman baa bisakadii qofkii carada ilaahay la noqdane waxa weeye alciqaab ayaa u sugnaada weye saasay kala yihiin marka hadda darajaad waxaa weeye muminiintaa la siiyaa kufaarta iyo munaafiqiinta iyo ahlunaarka darakaad baa la yidhaah marka waxa weeye darajaadka ayaa layska qalibay baa oo taqliibu darajaad cala darakaat ayaa meesha ku sugan baa lihi maxaa yeele darajaadka ayaa sharaf badan markaasaa la qallibay baa lihi wallaahu allow dha ilaahi subxaana watacaala basiirun alliga caalim ku awoeyow ah dha ilaahi haddana bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan dadka asxaabu darajaadka waxa ay samaynayaan alla subxaana watacaala caalim ayuu ku yahay waana ku joofinayaan lawallaahi laqad xaqeeqee manallaahu alla waa galadaystay cala almu'miniina mu'miniinta korkooda id wakti bacasa uu soo bixiyey fiihim ayaga dhexeeda rasuula rasuul uu ka soo bixiyey rasuulkaasoo min anfusihim naftooda ka midhowdh ilaahay rasuulan carabiyan weeye muslan rasuul carabi oo masalkooda weeye si ay wax ugaga fahmaan oo waxa weeye ay maaragtay ugu sharafoogaan malag ilaahay uma soo dirin ajamina ilaahay uma soo dirin markaasuu dhahay allah subxaana watacaala ayadda marka meesha aynu ka gelayno waxa layihi ziyaadatu talaq weeye ziyaado taraga ayay noqonaysaa oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maqaamkiisa ayaa ziyaadaya marka waa taraqi fii tacdiimihi sala allahu calayhi wasalama nabiga weynayntiisa ayaa laysii dheeraanayaa marka hore ilaahay nabiga wuxuu ka nasahay guluul ayuu ka nasahay khiyaaro weli addeeyaha dane in maaragtayaa ah, dhexda oo ummadda dhexeeda nabigu joogidda uu joogo nicmo cadiima inaysa oo ilaahay iigu nimceeyey xaqiiqadana waxa weeye waa nicmo weeye xataa cala alkufaar yaal xataa nabiga calayhi salaatsalaam gaalada waxaa weeye nicmo ayuu u yahay baa lihi muminiinta hadda waxa loo khadifaayo ayaga ayaa rasuulka ku intifaacaya lihi haddana waxaa weeye ayagaa nafcigaas uu daa'imayaa ilaa qiyaamada ayuu daa'imayaa nafciga rasuulka calayhi salaam muminiintu ay ka helayaan ilaa qiyaamada ayuu daa'imayaa laakiin gaaladaa layidhi nabiga calayhi salaatsalaam haba uga nabadgalaano waxaa weeye khasfiga iyo masakha umadii hore ku dhici jiray iyo balaayo kastoo caama oo habeen la arsuqee laakiin ciribtoodu waxa weye khuluud fii weye halaaga gaarsiinka jahanamay ku waarayaan weye rabbiguna calayhi salaatu wasalaam waa sabiri noqonayaa mana u shafeecaayo oo ka korimaayo cadaabka adduunkaa weye waasoo dhahay maaragtay caarifki busraa lanaa macshara alislaami ina lanaa min alciyaanati rugnan hayra munhajin yow marka waxaa laya rasuulka calayhi salatu salaam sidaas ayuu nooyahay markaasuu dha ilaahay lawallaahi waqad xaqeeqee mana allaahu alla waa gabadaystay cala almu'miniina mu'miniinta id bacasa uu ka soo bixiyey fiihim ayaga dhexdooda rasuulan rasuul oo min anfusihim naftooda ka mid ow ilaah rasuulkaasoo yatluu akrinaya alayhim korkooda aayaadkii aayaadkiisa ku akrinaya rasuulku waa rasuul aayaadka ilaahay nagu akrinaya subxaanahu wa tacaala oo wayusakiihim dahiraayo dunuubta ay leeyihiin ayuu ka dahirayaa rasuulku calayhi salaatu salaam ummadiisa waa dahirayaa oo waxa uu ka dahirayaa dunuubta ayuu ka dahirayaa dahaaro xisiyanagu waa dahirayaa dahaaro macnawigana waa dahirayaa maxaa yeele dahaarada xisiga waxa weeye wixii hadda markaasi dahaaro laga dahaaro qaadana nijaasaadka ahay rasuulka calayhi salaatsalaam lisaankiisaa ilaahay nooga keenayo waxyiga ayay ku yimaadeen dahaarada macniga ah, amraadulqalbiya iyo kufriga iyo nifaaqane rasuulka calayhi salaatsalaam waa ka dahirayaa dadka wayuzakiihim bahirayowdha ilaahay wayucallimuhum barayowdha haddana ilaahay alkitaaba kitaab haddana kitaabka qur-aanka ayuu baraya iyo walxikmata xikmada xikmadu waxa weeye maa fiihi min al axkaam yaa layidhi waa kitaabka waxa ku sugan oo axkaama ama waxaa weye waa sunada nabigaa layidhi calayhi salaatu wasalaam oo qur-aanka fasiraysa marka dadkuna maxay ku sugnaayeen rasuulka intaan la soo dirin ka hor wain kaanuu intaan mukhafafatun min asaqiilati weeye isinkeedaa maxduuf wa inahum ayaa deeqa markaas markaa al waxaa weeye lasoo bixiyo isinkeeda wa inahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen min qabl hor ayuu dha ilaahay intaan rasuulkaan lasoo bixin khalaa'iqdu waxay ahayd buu dha ilaahay lafii lalaalin baadi kuwa ku sugan mubiin oo cad marka adduunkaana isagoo mugdi ah ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay soo baxsay markaas wuxuu noqday qorax adduunka usoo baxday maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu salaam huwa weeye rasuulku calayhi salaatu salaam ka shanki bidunya weeye adduunyada xun oo kale u yahay rasuulka alayh salatusalaam maxaa yeele ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisa xunaha ayuu ku tilmaamay wa siraajan muniiran ayuu dhahay ilaahay marna siraajan wahaajan ayaa xunaxda ilaah yidhi marka siraaj ayaa rasuulkana calayhi salatusalaam ilaahay ku tilmaamay qoraxdiina saasaa lagu tilmaamay marka rasuulku sidaas ayuu adduunyada u yahay haddii waxa weeye isaga ka hor waxa weeye caalamku mugdi ayuu ahay marka hadda waxaa dib loogu soo laabanayaa qaswadii uxud oo aynu ku dhex jirnay waxyaabihii dhacay ayaa muuminiinta ilaahay kula khidhaabaya awalamaa goortii ayuu dha ilaahay asaabatkum idin asiibta mu'miniinow musiibatun musiiba idin asiibta oo uxud waxaa weeye dhibaata idinkula dhacdo toobaatan idinka dilay qad asabtum xaal aad asiibteen mislayhaa labuulaabkeedow dha ilaahay qultum waxaad tidaahdeen idinkoo yaabaysiinoo arrintaanu say noogu wadcday dhahaaya ame xaggeeda haadaa midkaanu ka ahaada quryaanka qul waxaa u jira hawdha ilaahay markay sidaa yidhaahdaan huwa khudlaankaanu min cindi anfusikum naftiina agteeda ayuu ka ahaaday in allaha allana calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun allii kara weeye hadaladii muminiinta ay yidhaahdeen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku inkirayaa maxaa yeela wax markaad adigu samayso oo sabab u noqoto oo aada la timaado waxa weeye haddaad ka shalaydo ama aada la yaabto looma baahna waa inaad adigu isbaxsisaa weeye marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala awalamaa goortii asaabatkum aydin asiibta musiibatun musiibo oo uxud idinku asiibtoo toddobaatan laydinkaga dilay qad asabtum xaal aad asiibteen miflayhaa labuulaabkeeda oo beder ku asiibteen weeye halaha uxud laydinkaga sameeye labuulaabkooda eed biday ku samayseen oo toddobaatan baad disheen toddobaatanna waad qafaalateen qultuma waxaad tidhaahdeenow dha ilaahay mutacajibiina adinku arrintaas la tacajibaysiin ame min ayna xaggeebu haadaa midkaanu ka aada khudlaanka ah, waxay ka wadaan wanaxnu muslimuuna arrintaanu tayna ugu dhacday ayay yidhaahdeen annagoo muslimiin ah rasuulula wa rasuulullahi fiina naguna uunan dhex joogo ah, marka hadda jumlada akhiirada waxay taallaa maxalulistifaami inkaari wey Ah, oo bimacna nafya ah weye macnaha waxaa laga wadaa laa taquluu dalika arrinkaa dhina xiina asaabatku musiibatu liannahu min cindi anfusikum weye naftiina ayay ka timide marka waxaa weeye daahirayo sababkiisu weye marka wax lala yaabo maha qul waxaa u jira odha ilaahay huwa kaasu waxaa idinku dhacay min cindi anfusikum naftiina agteeda ayuu ka ahaaday maxaa yeele liannakum taraktum lmarkaza markaskii laydin fariisiyo boodka ayaad ka tagteen fakubirtu markaasaa laydin hooshiyo laydin baylihiyey in allaaha allowdha ilaahay calaa kulli shayin shayl arka kulligiisa qadiiru alii kara weye waxaana kamida ah nasriga ilaahay idiin gargaaray markii bewer la joogay iyo in laydinka manciyey markii oo uxud la joogay ilaahayna subxaana watacaala waqad jaasaakum bikhilaafikum weye khilaafkiiniyaana alla idinku jaasiyey maxaa yeele khilaaf haddii uu yimaado waxa weeye dhibaataa imaahayseedaba adduunka waxa weeye waxa umadu ku hoogta waxaa weeye khilaafku weye khilaafkana ilaahay wax badan ayuu ummaddiisa ugaga digay marka khilaafku faa'iide ma laha ummadda islaamka inay isku mid noqoto isku tiirsato oy meel ka wada sidaal qaadato ayaa loo baahan yahay ee khilaaf daa'im socdaayo faa'iide ma laha wamaa kii asaabakum idaa asiibowba ilaahay yooma maalin iltaqaa ay kulmaayeen aljamcaani labadi jamac oy qaswadu uxud ay ku kulmaayeen fa biidni illaahi ilaahay intiisa u ahaaday wamaa kii asaabakum idin asiibowdha ilaahay yooma maalin iltaqa aljamcaani labadi jamac ay ku naayeen meeshaa waxaa laga gudagelayaa haa yidhi in xugun la cadeeyo weeye oo waxa weeye ay xukunkaasoo uu waxa weye ay ka ratibantay hajiimadii muminiinta ku dhacday uxud markaasuu dha ilaahay wamaa asaaba kuma idin asiiba yooma maalin iltaqa aljamcaani labadi jamac ay ku naayeen fa biidni illahi ila idinkiisa aadi iraadadiisa iyo waliyaclama almuuminiina muminiinta ilaahay inuu daahiriyo dadka muuminiinta iyo kuwa munaafiqiinta oo isku dhex jira in la kala saaro cilmiga ilaahay qadiim weeye cilmigaa waxaa la yidhaha cilmu duhur ayaa la yidhaha ee maalintaas ilaahay inuu wax ogaanayo macnuhu saasnaha weeye ee dadka muuminiinta ah, ayaa waxaa la kala barayaa dadka mu'miniinta dhabta ah iyo kuwa munaafiqiintaa weeye arrintaasna way caddaatay iyo xubnada kale iyo walyaclamo ladiina kuwii inay ogaadaan ilaahay maa fadla munaafiqoobay waqiila lahum iyo waladiina kuwa qiila lahum loo yidhi markay dagaalka ka gadoomeen waa cabdullaahi iyo binu sariya raggiisiiyo tacaalow kaalaba loo yidhi qaatiluu dagaalama fii sabiililaahi ilah jidkiisa ku dagaalama aw idfacuu ama naga difaaca cadowga qaaluu yidhaahdeen low naclamu haddaanu garanaynu naqaano qitaalan dagaal la tabacnaakum waanu idin raaci lahayn iyo waliyaclama aladiina kuwii alla inuu ogaado oo ilaahay uu daahiriyada weye naafiqna munaafiquubay oo waqiila lahum loo yiri waa cabdullaahi iyo salool iyo raggiisi ah, ninkii saxaabiga ayo la hadlana waa taan soo marayna weeye oo yii waxaa weeye warsawaadka kaliya nagu kaalmeey waxbaha noo qabane oy markaasi haddana ka diideen weye munaafiqugu dad bahane waqiila lahum loo yidowna ilaahay taaalow kaalaya qaatiluu dagaalama fii sabiili illaahi ilahay jidkiisa ku dagaalama wali dagaalama liiclaa'i kelimati ilaahi aw amase idfacuu ka daafaca camal qooma weeye war dadka qoomka naga daafaco sawaadka nagu badiyo haddaadan dagaalamayna sawaadka nagu badiya qaaluu yidhaahdeenow dha ilaahay low naclamu haddaanu garanayno qitaalan dagaal la tabacnaaku kumaanu in raaci lahayn hum kuwaas yow dha ilaahay lilkufri gaalnimadii ayay yooma idin maalinta hum ayagu lilkufri kufriyow dha ilahay yooma idin maalintaas akrabu mid uu dhow yahay weeye minhum ayaga xaggooda liliimaani iimaanka uuga dhow yahay hum ayagowdha ilaah lilkufri kufrigowdha ilaahay yowma idin maalintaas akrabu minhum akrabu mid u dhoweeye minhum ayaga liliimaani iimaanka uuga dhow oo maalintaas xaaladda ka daahirtay waxa gaalnimo ayay u dhowaayeen oy iimaanka uga dhowaayen isalba iimaan ma lahayn laakiin waxay daahirsan jireen ayaa maalintaas markii la fiirshay gaalnimo ayaa u cadaataa leeyihi bima adharu weye min khudyaanihim waxyaabaha ay daahirsadeen oo muminiinta dhagaxtooda weye wa kaanuu qad akraw wey ila aliimaan weye xagga daahirkaa loola jeedaa yaquuluuna waxay ku qowlayaan buu ilaahay munaafiqiintaasu biafwaahim afyaalkooda iga qowlayaan maa shay laysa fii quluubihim laabtooda aan ahayn yaquuluuna biafwaahim afyaalkooda waxay iga qowlayaan maa shay laysa fii quluubihim laabtooda aan ku jirin oo waxa weeye dagaal haddii aanu naqaano waa la dagaali lahayn beentooda weye walow calimuu qitaala lam yatabicuukum wey hadday dagaalantay aqoon lahaa idinma haaceeyno wilaah wallaahu allana aclamu allii ogsoon weeye caalimku ah bimaa yasumuuna waxay qarinayaan oo alle subxaana watacaala waxba looma qari karo inay munaafiqiin yihiina ilaahay waa ogyahay aladiina kuwii qaaluu yidhaahdeen waxa weeye midaan waxaa laga hor waxaa laga bedelayaa tii horo aladiina kuwa alla inuu ogaado subxaana watacaala qaaluu yidhaahdeen dha ilaahay alladiina kuwa alla inuu ogaado si horaa laga bedela yaquuluuna ku qoc alladiina kuwii inuu alla ogaado qaaluu yidhaahdeen liikhwaanihim walaalahooda ama mubtadadayska soo qadaro waa munaafiqiinta ahu alladiina kuwa wey laiska yidhaahdo saasayna ku dhib tahay qaaluu u yidhaahdeen liikhwaanihim walaalahooda xagga diinta u walaalo ah wa qacaduu wal xaal qad qacaduu ay ka fadhiisteen jihaadkane low adaacuuna haddayna adeeci lahaayeen maa qutiluu lama dilay nimankaas qul waxaa u tira hawl ilaahay fadra'uu ka daafaca an anfusikum naftiina almowta mowt ka daafaca in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaan marka munaafiqiinta ilaahay say tilmaamaya oo waxa wayna ilaahay munaafiqiintu alladiina kuwa qaaluu yidhaahdeen liikhwaanihim walaalahooda u dhaheen oo diinta ugu walaalaha hadda diinta ugu walaalaha waxaa laga wadaa xagga daahirka weeye waqacaduu waqad qacaduu xaal ay ka fadhiisteen jihaadka low adaacuuna haddayna adeeci lahaayeen dadki ku shahiiday qaswada uxud weeye oy annaga nala fadhi lahaayeen iska dhaafiraan dagaalka maanqatiluu lama dilin qul waxaa u jira ilaahay uu ka daafa idinku can anfusikum naftiina almowta mowt in kuntum hadaa ahaateen saadayna ku run sheegaayo haddii fadhigu waxa weeye oy mowdka oy mowd baajinayo oo dagaalka la galna waxaa weeye keenaysa idinkun mowd naftiina isla daafa mowd laabudda waa imaanaya marka casharkeena intaasuu ku yahay wallahu subxaanaه wataعala aclam wsalaamu عalaykum wraxmat اllahi وbarakaatu